bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الشhuyuuخi akhiruhm shaykhuna الشhaykhu صالح بn cbd الlahi الcusaymi غafar اllah lah wlahm جamيعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna cmr bn dinar qabusa mawla cabdالlahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslem alraaximuun yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul اlmutuun khasatan usuli xadiid اlmustafa wrasuul mujtaba salى اllahu alayh wcla alihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa اlmajlis السادس والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة السبت الرابع من شهر صفر عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم مجلس كان ومجلسكي لح iyo kontonaad ee majaalistu marka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam الnawowi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen sabti ah afarta bisha safar kun afar boqol siddeed iyo soddon hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam kitaabka aan ku soo jirnay waa kitaabu taxriimi alkadib beenta xaaraannimadeeda ayuu u kitaab ahaa baabka aan ku jirnana waa baabu maa yajuusu min alkadib cafwan kitaabka waxaa weeyaan kitaabu alumuur almanhi canha kitaab alumuuru almanhi canha arrimo laisu diiday ayaan ku soo jirnay baabkan waa baabu maa yajuusu min alkadib waxyaabaha bannaan ee beenta ka mid ah ama suuro beeneedlah ayuu u baab yahay baabkan weeyaan imaam اnawowi caleyh raxmatullah qaybta hore oo baabka wuxuu eh, ku dharxay hadal qiimo badan oo qawaacid ah uu ku sharxaa beenta nooca bannaan amaba qaybta beenta u eg ayuu sharxi doonaa imaamka caleyh raxmatullah hadal qiimo badan ayuu ku sharxayaa imaamka wuxuu leey iclam waxaad ogaataa aalib cilmiyow iyo muslinow ana alkadiba beenta la sheego wain kaana haba noqda asluhu asalkiisa muxaraman mid xaaraam ah fayajuusu beenta waa bannaanaanaysaa kadibka wuu bannaanaanayaa iyo beenta fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood ayuu ku bannaanaanayaa wuxuuna ku bannaanaanayaa bishuruuin shuruud ayuu ku bannaanaanayaa qad awdaxahaa ay caddeeyeen qad awdaxtuha aan ku cadeeyey fii kitaabi aladkaar kitaab la yidhaha adkaar oo imaam anawowi leeyahay ayaa wuxuu leey kitaabkayga adkaarka la yidha ayaan ku caddeeyey wa dalika warkaas adkaarta aan ku sheegay oo la gaabina wuxuu yahay wa dalika arrinka isaga ah oo lasoo soo gaabina wuxuu yahay ana alkalaama hadalka lagu hadlo wasiilatun waa jid loo mara ila almaqaasidi waxyaabaha la doona in la gaaro warka iyo kalaamka shayga aad rabto inaad gaarto ayaa loo sii maraa fa kullu maqsuudin wax kasta oo la doonaa oo maxmuudin la mahadiyey allah agtiis subxaanahu wa tacaala iyo nabi agtiis sala allahu oy weliba suuragal tahay taxsiiluhu arinka asagoo maxmuudko wanaagsan in la gaaro biayri اlkadibi been la'aan yaxrum waxaa xaaraam alkadibu been in laga sheego xaaraama weyaan shayga loo socdo maqsuudka ahoo wanaagsan jidka loo mara wasiilada ah inay bannaanta ayaa loo baahan yahay laakiin haddii ay qasab noqoto in shayga wanaagsanaa jid xun in loo mara ay laasim noqoto marka ayada waxaa weeyaan waa baab kale laakiin haddii aynan laazim noqonin waxaa xaaraan ah shayga wanaagsanaa jidxun in loo mara jidxun in loo mara ayaa xaaraana weyaan wain lam yumkin haddii ayna suuragelin taxsiiluhu shayga wanaagsanaa in la gaaro ilaa bilkadibi been in la sheega mooyane jaaza waxaa markaa bannaan alkadibu been in la sheega ayaa bannaan shayga wanaagsanaa lama gaari karo in been loo sii mara mooyane si kaloo lagu gaari kara lama arko marka iyada waxaa bannaan ayuu imaamka leeya caleh raxmatullah in been la sheego uma intaa kadibna in kaana hadduu yahay taxsiilu dalika almaqsuud shayga isaga oo la doonaa helitaankiisa mubaaxan mid bannaan oo muxuu ahaa shay iska bannaan uu yahay kaana alkadibu beenta wuxuu ahaadaa mubaaxan mid bannaan wain kaana hadduu yahay shayga in la gaaro ay laasimkata maqsuudkana waajiban waajib uu yahayna kaana alkadibu beenta wuxuu noqdaa waajiban mid waajib uu noqdaa miaalana sheekh wuu keeni doonaa aleyh ramat ullah qiimo badan faida htafaa tusaalihuu bilaaba marka faida اhtafaa hadduu dhuunta muslimun qof muslim ah min aalimin qof aalim hadduu ka dhuunta ood meel kaga dhuunta aalimkaasoo yuriidu doonaa qatlahu inuu isaga dilo inuu qofka muslimka dilo ayuu aalimka doonaya qofkiina waa ujeeda halkaasoo aw ahda maalihi ama maalkiisa inuu qaato ayuu doonaya maalka ayuu ka xasaysiyo meel uu ka qarsaday ahfa maalahu maalkiisa u qarsaday weeyaane wa su'ila kadibna la weydiiye insaanun qof la weydiiyo canhu ninka isaga ahaa ama maalkii meeshuu u geliya la weydiiyo qof u jooday wajaba waxaa waajib alkadibu been inuu sheego biikhfaahi qarintiisa inuu qaryoodu yidhaahdo ninkaas indhama aanan saarin weligayba xataa ma aqaano inuu yidhahdo amaba uu yidhaahda wax maal laho meel inuu yidhaahda marka iyada waa tahay ayuu imam galay aleh ramat ullah o walaxwadu walaxwadu waxaa dadaalnimo badan oo muxuu ahay alaalnimo xalaal marashada ku fiican oo xagga dadaalka in la xigsada ku habboon fii haada arrinkaas beenta la sheega kullihi dhammaantiis an yuwarii qofka inuu sarbeebo bedelkii aad been mutuxan sheegi lahayd inaad sarbeeb aad ku sheegta beentii oo beentii aadan toos u abbaalin ayaa haboon ayuu imamka leeyahay aleyh raxmat wa macna tawriya sarbeebta macnaheedana waxay tahay an yaqsida inuu u qasda bicibaaratihi cibaaradiisa inuu ula qasdiyo hadalkuu ku dhawaaqa maqsuudan ujeedda saxiixan ee suuban laysa uusan ahayn huwa isaga kaadiban mid ku been sheegay binisbati tirin loo tiri ilayhi isaga loo tiri weeyaan wain kaana haba ahaada kaadiban mid been sheegay fii aahiri lafdi lafdigu ku dhawaaqay beenba ha noqde wa binisbati iyo utiirin loo tiiriy ilaa maa yafhamu wuxuu fahmaa almukhaaabu qofka lala khiaaba ama lala hadlaa weeyaan tusaalada marka amaba tawriyada sarbeebta waa qofka inuu war cibaaro uu sheegay cibaarada ayadaa maqsuudka uula daynla waa saxiix saxwa laakiin qofka hadalka maqla marka loo fiiriyo iyo lafdiga siduu dhaca marka loo fiiriyo been baa ka muuqanaysa marka laakiin maqsuudka qofka been ma ahan tusaale ahaan nabigeena sala allahu calayh waaalih wasalam nin marka hor yimid iyagoo safar ah waliba safar duulaan u ahaa safar duulaanah ayuu ahaa taa iskaba dhaafba waxaad aadaa hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu nabigeena calayhi salaat slam soo haajiray abuubakarna uu muxuu ahaa la saarnaa daabaduu la saarnaa daabada u saarnaa la weydiiyey muxuu yidhi wuxuu nabigu sheegay alayh slat inuu yahay mid jidka waxaa la weydiiyey ninka la yidhah abubakar radi allahu tacala anu ardah wuxuu ku jawaabay inuu yahay nin hogaaminah oo jidka itusa inuu yahay ninkii marka muxuu qaatay cibaarada ayada ah ayada marka lafdigeeda kor laga fiiriyo shaki ma lahan ma ahayn ninka jidka tusina nabiga ma ahayn oo ninka la tusinaya abubakar ma ahayn waa number one nambarka labaad waxaa weeyaan eh, ninkan fahamka u fahmay oo jid qof yaqaano jid aqoon inuu yahayna ayadna waxaa weeyaan arrin saxa maaha laakiin marka laga hadla wuxuu u dan lahaa ninka l abubakar radi allahu tacala anhu arda oo ahayd inuu mxuu ah haadigii tusaalihii jidka islaamka iimaankii ayuu tusinaya waa arrin saxa tawriyadaas qofka inuu adeegsado intuu kari karo ayaa loo baahan yahay haddii aad ku qasbanaato inaad maslaxa khayra taxqiijiso beenna in la sheego ay laazim noqoto weyaan sida qofkaan la qarina oo kale nacam walow taraka qofka hadduu iska daayo altawriyata sarbeebta oo wa alaqa uu sii daayo alcibaarata cibaarata alkadibi cibaarada iyo eh, hadalka beenta uu sii daayo falaysa ma ahan marka yada bixaraamin xaraam ma ahan fii hadi alxaal xaaladaan oo tanna wastadalla alculamaau culamada waxay u daliishadeen ljawaazi kadibi beenta banaanaashadeeda fii hada xaali xaaladan oo tana bixadiii ummi kalum xadiidka ummu kalum radia allahu tacala canha ardaha anaha ummu kalum samicat rasullahi bay ka maqashay sal allahu aleh ali wslam nabiga alle ka maqashay qul isagoo leh laysa ma ahaanin alkadaabu qofka beenbadanaha ah alladii kii ma ahaanin yuslixu kala wanaajiyo bayna annaasi dadka dhexdooda oo fayanmi ziyaadiye khayran khayr ziyaadiyo khayran khayr sheega qofka asaga beenaala ma ahan weeyaan qofka dadka ku dhex milan oo laga yaabo laba qofoo isku dhacsan intuu kana uu yidhaahdo warniyo ninka hebel ahayaan ka imid ninka asaga wanaagu kaa sheeganayey khayru kaa sheegayey wamaa ilaa daalika kii kale u tagaya saasuu sheegaya qofka asaga nabigu wuxuu yidhi been badana ma ahan weyaan nin kadaaba ma ahan weyaan zaada muslimu imaam muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatin riwaayad qaalat umu walam asmachu nabiga kama aanan maqlin yurakhis isagoo ruqsayna oo bannayna fii shayin shay oo mima yaquulu waxay yidhahdaan annaasu dadka ay yidhahdaan oo beenta ah ee hadalka ah ilaa fii alaain saddex jeer ayaanu maqli weeyaan saddex mooyeen meel kale kumaan maqlin tacniya waxay kala jeedaa alxarba digaalka alxarba khudca xarbiga weeyaan oo markii la dagaalama qofkii aad la dagaalamaysay oo jihaadka lagu jiray inaad tira waryah waxaa kaa dambe maxay yihiin markuu sii jeestana kadibna aad muxuu qofkii birta laga aslo dhibaato ma lahan tan labaad walislaax bayna annaas dadka dhexdooda marka la wanaajina isla la samayna iyo tan saddexaad waxadiiu arajuli qofka sheekadiis uu sheekeeya imra'atahu haweenaydiisa iyo waxadii almar'ati haweenta sheekada u sheegaysa zawjaha ninkeeda weeyaan waxyaabaha inay hallaabaan laga baqa inaad islaanta aad tirahda mxuu ahaa adoo shukaansi ku maqnaa ya haddiiba aad dareemaysa cidd inay dumaysa waxaa laga yaaba inaad tirahda raggii aan la soo caweynaya saxaabada ahay ya caweyskii maqaayadii halkaasaan fadhiyey haddii xaalada ay khatar tahay waa oo maslaxada ay xaqiiqoobayn ciddii addumaysaba ilmihii kala fakanayaan ciddii waa dumi wamaa ilaa dalika haweenkana sidaa ragg u kala masayr badan yihin ayaga u kala masayr badan yihin marka meelahaas oo kale inkastoy tawriya ku habboontahay in inta badan la adeegsado xadiidka ama baabka baabulxai borrin laisku borriyay ayuu baab yahay cala atahabuti in la hubsada fii ma shay la hubsada yaquuluhu qofka uu yidhaahdo iyo wayaxkiihi wax uu cajila amaba uu dhaajina inuu iska xaqiijiyo qofka wax sugan oo bannaan inay yihiin inuu hubiya oo laisku booriya ayuu baabkan u baab yahay weyaan yaxkiiga waxaa weyan qofka dad baa mogta socodka xataa lagu dhaajiya soomaad arkin oo lagu cajilaa oo taqriiban ama lagu caayaa ama maa ilaa daalika ama hadalka ayadoo xumaan loola dalinayay qofka wax aad dhawaaqayso ama wixii aad tamiil ku samaynayso daajinayso inay noqdaan wax aad hubta inay dembi kaa soo gaaraynin arrinta lisku boriyay ayuu baabka u baabaysta imamka caleyh raxmatullah qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi walaa taqfu ha ku qowlin maa eray laysa uusan ku ahayn laka adi bihi isaga cilmun aqoon ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula wa qaala tacala alla wuxuu yidhi maa yalfidu kuma dhawaaqa min qowlin qowl ilaa hadduu ku dhawaaqa miya ladayh agtiisa waxaa ahaaday raqiibun mid ilaaliyo xaafid ayaa ahaaday catiidun jooga oona diyaarsan majaalista hore waxaan sheegnay catiidka inuu yahay kaatib iyo mid qoro waxyaabaha ka ratima kaatibka ka horeeya oo kaatibka mxu waa marxalad dambe weeyaan laakiin waxaa ka horeeya qofki inuu jooga uuna diyaarsan yahay qalinka iyo buuggi usaa u haysta weyaan nacam xaadirun catiidka waa qof jooga oona diyaarsan muxuu diyaarsan yahay inuu marka qoro waxaa ka ratimaa inuu wixii qoro ayaa ka ratimaa weeyaan qoraalka marka waxuu noqonaa marxalada dambe ayuu noqonayaa oo saddexaad xadiid kun shan boqol iyo afar iyo toddoba iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu calayh waali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi kafaa waxaa ugu filan bilmari qofka kadiban been waxaa ugu filan an yuxadita inuu ku sheekeeyo bikuli maa samica wax alle wuxuu maqlay inuu ku sheekeeya ayaa dembi qofka ugu filan weeyaan maxaa yeelay wararka inta badan oo la sheega qaarna waa qaar fiican oo run ah qaarna waa qaar been ah qaar waa qaar si xun loo fahmay wamaa ilaa dalika marka wax alle wixii aad maqashaba haddii aad la orada shaki malan qofka inuu muxuu ahaa been inta kaga filan oo naar geyn karta inuu muxuu hela lidalika warka waa inaad yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu in marka aad hubsataan ayuu rabbigeen oon hubsanno ayuuna faray subxaana wa tacaala xadiid kun shan boqol iyo sideed iyo afartanaad wa can samurata radia allahu tacala anhu qala wuxu yihi samura qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem man xadaa qofkii igaga sheekeeya canii xaggayga iga sheega wayaane oo sheek ahaan iga guuriyo bixadiiin hadal iga guuriya oo yaraa uu arka annahu isaga kadibun inuu been yahay fa huwa isaga axad alkaadibayni labada been sheegtay mid ka ah weyaan ama axadu alkaadibiina kuwa beenta sheegay oo jamaacad ah mid ka mid ah weeyaan rawaahu muslim marka hadalka aad nabigeena ka naqlinaysa calayhi salaatu wasalaam waa inaad hubsata inuu xadiid yahay laakiin adoo ka shakisan ma saxiixba ma daciifba ma mu been noqda wamaa ilaa dalika haddii aad naqliso waxaad noqonaysaa qof xadiidkana uu sidii noqdo tabcan uu eh, xadiid maktuub calaa rasuli lah sal l slam marka waxaad ku dhacaysaa khatartaas xadiidka kun shan boqol iyo sagaal wa can asmaa radi allahu tacala anha ana nabiya nabigeena ana imra'atan haweeney qaalat waxay tihi yaa rasuullahyow ina lii ana ii sugnaatay daratan islaan lila qabo darada waa qofka dhibaateeyo qofka dara waxaa loogu magacaabay naagta marka naagta lala guursada waa dhibun taagan dhib un taagan weeyaan marka aad ba lidalika waxaa la yihahdaa waxaa weeyaan addunya wadarataha addunyaa wadarataha adduunka iyo tii dhibaysay dhibaataynaysay waa aakhiradii ilan adduunkii aakharada waa isdhibaateeyaan sida dhabtisa noocaas weyaan ilaa qofkuu rabbi waafajiyey subxaana wa tacala khayr badan waa gooni marka darrada waa haweenta ama muslimadda lala qaba qofti kale oo muslimadda weyaan ina lii anaa ii sugnaatay daratan islaan lila qabo ee fahal calaya dushayga miyuu ahaaday junaaxun dembi in tashabbactu haddii aan isku qurxiyo oon isku muujiyo min zawjii ninkayga xaggiisaaan iskaga muujiyo ayr اladii shayga ayrkiis oo yucطin uu isiiye weyaan ninkayga wuxuu isiiye waxaan ahayn haddii aan isku qurxiyo oon idhaahdo ninkayga ayaa waxaa weeyaan waxa ii qabtay islaantii dhar quruxsan ayay soo xiranaysaa dahab ay soo xiranaysaa waxaa weeyaan baabuuray soo kaxaysanaysaa haddii ay rabto wamaa ilaa dalika waxay leedahay ninkayga ay soo gaday islaantii kale ay ugu shuufoonaysaa oy ku dhibaataynaysaa arrinta iyada ay nabiga tii sal اlahu alيه ali waslam faqaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal اlahu alيه ali waslm almutashabicu qofka isku dherjiyo oo isku qurxiyo oo isu muujiya bimaa shay lam yucطa aanan la siinin kalaabisi thawbay zuur laba mara oo been ah qof garbasaarna ka dhigtay ama go' ka dhigtay macuustina mxuu aha ka dhigtay been ayuu la tooyahay weeyaan qofkaas waa qof been abuurta been abuur ah ayuu nabigeena ku sheegay sal la sl mutafaqun caleyh arrinta xataa lama ogola marka qofka wuxuu samaynaa waa inuu iska hubiyo si uusan ugu dembaabin almutashabic imaamka wuxuu leeyay marka nawowi caleyh raxmat ullah almutashabicu huwa isaga alladii kii weeyaan yudhiru muujiya ashibaca inuu dhargan yahay walaysa bishabcaan mana dhargano wamacnaahu macnihiis huna xadiidkan markii laga hadlaana macnihiis wuxuu yahay annahu qofka yudhiru inuu daahiriyo anahu isaga xasala lahu inay u xasishay u helay fadiilatun shay dheeri ah oo wanaagsan walaysat aynan ahayn xaasilatan mid xasishay oo taalana aynan ahayn wuxuu leeyahy baabuur intuu soo kaay soo ah, kiraysto amaba waxaa weyaan ayuu leey baabuurkaanaan leeyahay waa dhacda arrintayada ah qofka inuu ku xaragood aroosyada iyo meelaha iyo in lagu tago way dhacdaa weyaan qofka uu sheegta inuu asaga leeyahay hadduusan sheegin waa baab kale walaabisu thawba izuur hadalka isagoo nabiga yidhi alayh slat slaamna ay duu zuur ay saaiba zuur weyaan waa qof eh, been u saaxiib ah wa huwa isagan aladii kii weyaan yusawiru been abuura cala annaas dad ku been abuura weeyaan bian yatasaya inuu mxuu ah xirto bizayi ahli zuhdi dadka ahlu zuhdiga ah oo ahlu aakhirada ah dharkooda inuu xirto oo dadka adduunka aadka aan iskugu dhibaataynin dharkooda inuu irto aw ilcilmi ama culimada dharkooda inuu xirto aw itharwa ama dadka dhaqaalaha badan lah oo dharka mxuu ah qaaliga xiran dharkooda inuu xirto muxuu xiranayaa liyhtara bihi inuu ku kadsooma eh, annaasi kuwa annaas annaas sooma annaasu dadka ay ku kadsoomaan weeyaan walaysa uusan huwa isagana bitilka sifa sifada ayadaa wa qiila waxaa lihi hayru dalika kaas midaan ahayn weeyaan marka dadkii beriga hore ahlu cibaadada ahaa waxaa lagu aqooni jiray inay dharka khashinka aho qalalan suufka iyo dharkaas iska ay xirtaan kadalika culimadan waxaa lagu yaqaanaa hindaam iyo dhar gooni ah inta badan oo cimaamad duuban iyo dharkan culculuso hadda mashaalixda oo ay xirtaan weyn iyo wamaa ilaa dalika dhar haybadda culimada lagu yaqaano tan saddexaad waxaa weyaan in qofka muxuu ahaa uu dadka dhaqaalaha lah hadda isku joogyada qaarkood oo qaaliga oo konton kun iyo hadda dharkan kor iyo hoos laga xirto oo badlada amaba suudka qaar waxaa jira ilaa boqol kun la marka dhar noocaas xiranaya qofkii mararka qaar waa laga yaba inuu soo caariyeysto ilan waa la caariyeya meelo lagu kirayaa jirto uu soo kiraysto munaasabo macayana gabadha uu shukaansana iyo meel xaflad uu imaana iyo daduu ganacsi la bilaabi rabay iyo inuu ula yimaado ood ku qalda suuragal ah ama saacad qaali ah oo muxuu aha beryahi hore saacadda lihi jir iyo muxuu aha kuwa qaaliga ahaan jiray beryahan lama xirtaan filaya mise waa iska day marka qofka inuu waxyaabahaas xirto isaga aan lahayn uuna sheegto inuu waxaa isaga leeyahay marka taas waa tan la diida si ay khishi iyo khiyaano u dhicin baabu bayaani kiladi taxriimi shahaadati zuur codka ayaa caawayan xiran marka iska dulqaata habeen damben waa laidin baajinaa kitaabka waxaa jiri doonta insha allahu tacaala nadwe ayaa habeen dambe iyo habeenka dambe jiri doonta insha allahu tacaala waana ilaamin doonaa biidn illah marka baabu bayaani khiladi taxriimi shahaadati zuur beenta markhaatida beenta ah xaaraannimadeeda oo la adkeeya caddayn la cadday ayuu baabya weyaan waa inaad ka soo bilowdo meesha u dambayso hahaada zuur markhaatada beenta ah baabu bayaani tahiiladi taxriimi shahaadat zuur markhaatada beenta ah xaaraam yeelitaan la xaaraan yeelo adkayn la adkeeya cadayn la cadeey ayuu baabi baabka weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wajtanibuu war ka fogaaday qowla zuur qowlka iyo erayga beenta ah ka fogaada weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi walaa takfa ku dhawaaqin maa eray laysa uusan ku hayn laka adibihi isaga cilmun aqoon waqaala tacala wuxuu yidhi maa yafdu kuma dhawaaqa min qowlin qowl ilaa hadduu qofka ku dhawaaq ladii agtiisa waxaa ada raqiibun mid ilaaliya xaafid ah catiidun jooga oo diyaarsan oona wax qora weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi mid ilaaliyo oy shay afcaasha bini aadamka ka qarsoomayna weyan iyo aqwaashoodaba mirsaadka waa qofka loo tooghayo weyaan ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi mid u tooghayo weeyaan saas ula socda qowl noqoya ficil noqoya qalbi noqoya wax alle waxay qabtaan rabbi u toghayaa weyaan nacam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waaladiina akhyaartii laa yashhaduuna aanan xaadirayn azuura meesha beenta iyo been abuurka lagu haya aan xaadiraynin sifaatka cibaaduraxmaanka rabbigan ku sheegay subxaana wa tacaala marba haddii zuur iyo been abuur meesha ay timaado boos dad akhyaareed iyo ahlu cibaaduraxmaan booskooda halkaa ma aha weyaan lidalika rabbigan wuxuu ley subxana wa tacaala waidaa maruu bilawi maruu kiraaman meel cantarbaqash iyo fadhikudir iyo waxaan macalin lagu haya haddii ay soo maraan waxaa weeyaan maruu kiraaman iyagoo muxuu ahaa karaamaysan oonan u daadegin sufuulkaas iyo hoosudhacaas ayay saa u maraan ayuu rabbigeena cadday subxana wa tacala xadiid kun shan boqol iyo kontonaad wa can abi bakrata waxaa lagu nufay bn xaari radi allahu tacala anhu qal wuxu abu bakra qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem alaa unabi'kum ma idiin sheegaa biakbar اkabaa'iri kabaa'irta tan ugu weyn ma idiin sheegaa qulnaa waxaan idhi balaha inaad noo sheegt noo sheegin ma noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg weyaan waa nacamti oo waxa weeyaan xeel dheer qulnaa waxaan idhi balaha yaa rasuula rasuulka allow qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam alishraku wadaajin lala wadaajiya bilaahi alla weyne wax lala wadaajiya asaga aanan ahayn ayaa number one ah weyaan kabaa'irta ugu weyn ka mid ah weyaan number one iyo numberka koobaad wacuquuqu lwaalidayni in labada waalid oo lagu caasiyo waa nambarka labaad wa kaana nabigan wuxuu alayhi sala slam mutakian mid dangiigsan oo gadaal saas u dangiigsan ama gacan ku dangiigsanaado midigta khaasatan ila bidxda lama ogola xadiisa kusoo aroortay qofka inuu bidxda u dangiigsado waa la diiday laakiin labada gacmood labada gacmood nabigan wuxuu ku sheegay inay jelsi shaydaan tahay labada gacmood in la sii daayo tan shaydaanku waa tan bidxda tabcan eh, la sii daayo saa loo sii daayo ama tan midigta kaliga lagu tiirsado insha allahu tacala wax ishkaala ma lahan laakiin taladiida waxaa weeyaan qofki inuu tan bidaxda ah kaligiisii daysto weyaan nabigu u dangiigsanaa gadaalow u tiirsanaa weyaan alayhi salatu salaam nacam wa kaana wuxuu aha nabigan mutakian mid dangiigsan fa jalasa nabigu u fadhiistay calayhi salaatu wasalaam fa qaala kadibna wuxuu yidhi alaa hooyaay waa kalima tambiih xarfu tambiih wa alaa hooyaay wa qawlu zuur wa qawla zuur hadalka beenta iska ilaaliya weyaan ala hooyaay haddii tii hor aad raacisaan oo tirahda alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn wa qowl الzuur aad tirahda dhib malahan haddii aad tirahda qwl الzuur waxaan idinkiga digayaa mxuu ahaa ay uxadirukum ay noqoto amaba iyaakum wa qowla zuur ay noqoto dhib malahan weyaan famaa zaala kama zuul nabigeena alayh sala slm yukariruha inuu hadalka soo celceliyo xataa qulnaa ilaa aan ka nidhaahdo laytahu muu sakata iska aamuso nabiga alayh sala slam laytahu muu sakata iska aamusa weyaan nabiga hadalku aad ugu soo celiyey qiimaha iyo booska ay arrintaa joogta qowla zuurka ayaa waxaa weeyaan waxyaabaha khatarta marka waxaa ka mid ah oo hadda beryahan aad loo fududaysto qofka inuu m waxyaaba badan oo been ah waxyaaba xataa aan banaanayn u mara dhoofitaanka iyo w lamidka iyo baabakaas kulli waxyaabaha khatarta ah qowla zuurka noqon ay ka mid tahay in loo markaa tigca ka sii daro waxyaaba khatarta ah risiq meel buu yeelaa ilahi subxana wa tacala huwa arazaaqu dilquwati almatiin marka in loo bansheega waxyaaba adduunyo ah waa laga haboonya weyaan waa arrin khatar ah qowla zuurkaas uu nabiga cala sl slam soo celceliyey ayay nambar an nambar koobaad ka noqonaysaa baabu taxriimi lacni insaanin qof in la naclado xaaraannimadeeda bicaynihi naftiisa la naclado oo la yidhahdo hebel waa malcuun in la yidhahdo aw daabatin amaba xayawaan la naclado la yidhahdo xayawaankan waa malcuun in la yidhaahdo inay xaaraan tahay ayuu imaamku baabkan u baabaystay laakiin waxaa bannaan in la yidhahdo alaa lacatullahi cala alaalimiin aalimiinta ilahay nacladiisa ku dhacdo lacana allaahu araashi wlmurtashi qofkii mxuu ahaa qaato laaluush allaha naclado inaad tirahdo laakiin hebelow adi laaluusha qaata allah ku naclado ama malcuun ayaa tahay ta ayada maya taas ayada maya weeyaan nacam waana noo imaan doontaa xikmadda arrinta ayada keenaysa laakiin dad la nacladi kara ayaa jiro waa qofka gaalnimada ku dhintayoo la huba maxaa lagu hubin karaa ka fircawn oo abijahl ibliis oo mxuu ahay laba yaqaano kuwa iyaga ilahay baana aclad waana la yaqaanaa bicaynihim kuwa iyaga waa la yaqaanaa weyaan marka kuwaas iyaga waa la nacladi karaa laakiin qofka la tusaalahaan gaalka dadka ugu dhibka badan muslimiinta maanta inaad tirahdo hebel malcuun weyaan waa malcuun gaalnimo ku dhimanaya ahlunaar weyaan aad tirahdo maya maaadmaa yudriik inuu islaamaa laga yaaba oo islaamka dadka ugu wanaaga badan oo muxuu ilahay ku ciseey u noqda laga yaaba marka adiga naarta iyo jannada qofka bini aadamka sidiisaba waa hawl alla u khaas u leeyahay lidaalika qofka inaad yata'alla cala allahi caza wajal o yidha hebel waa ahlu naar hebel ahlu janna haddii kitaab qur-aan loo haya oo nas aayad qur-aan loo haya ama xadiid nabi loo haya nacam ahlan wasahlan lakin intaa wax ka dheeri ah maya xadiid kun shan boqol ko iyo kontonaad wa can abi zaydin waxaa la wari haabit ibn daxaak alansaari radia allahu tacala canhu wa huwa abi zaydna min ahli baycati ridwaan baycada la yidhaha baycat ridwaan oo xudaybiye ka dhacday magaalada maka afkeeda ka dhacday waa meesha maanta loo yaqaano shumays loo yaqaano weyaane meesha ayada raggi nabi kulama baayacooday oo rabbigan u yidhi subxana wa tacala laqad radia allaahu can ilmuminiina id yubaayicuunaka shajara raggi laga raali noqday ayuu ka ahay radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu man xalafa qofka ku dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto bimillatin diinna ku dhaarta oo hayri lislaami islaamnimada hayrkeed ah, diin aan diinta islaamka aan ku dhaarto kaadiban weliba isagoo been sheega mutacamidan weliba muxuu ahaa kasna u yeela fa huwa isaga kamaa qaala waa siduu dadka yidhahda weeyaan ku dhawaaqa inuu yahay yahuudoo kale wuxuu leeya yahuud aan dhahay saasuu leeyahay ciyaadan billah haddii aan saas ku dhaaranaya kasuu u yeelaya waxaa weeyaan ninka isaga waa siduu yidhi weyaan habka halkaasuu aadaya subxaana allah wuxuu yidhi waman qatala qofka dilo nafsahu naftiisa bishayin shay ku dila cudiba bihi waa lagu cadaaba yowma alqiyamati maalinta qiyaamo walaysa ma ahanin calaa rajuli nin nadrun nadar ma ahanin oo nadar lagama rabo fii ma laa yamliku wuxuusan hanan karin wuxuusan hananin ood awooddiisa ka baxsan inuu yidhaahdo qof inuu yidhahdo dhagaysaniyo masjidkan muujada maamulkiisa mas-uulkata maamulka masjidkan adaa mas-uulka ah amaba kitaabkan wadaadku ahrina oo meesha loo fadhiya adaa iskale intuu arday u yidhaahdo kitaabkan ma jirtaan sheikhu ahrina markuu sheekh dhamay qaado ama uu ku nadroba uu yidhaahdo saasaan ku nadray baabka baab socona maa baabkaad baab socona ma ahan weeyaan ama uu ku nadro nacam walacnu muslim mumini qofka muminka oo la nacladana ka qatlihi dilkiisa ayuu la tooye weyaan qofka muminka inaad naclado iyo inaad disho waa isku mid weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali waslem marka in qofka laiska ilaaliyo man xalafa calaa yamiinin bimillatin bimillatin waa nakira oo waxaa weeyaan maca shart wa calayhi waa caam weyaan milo kasta ama yahuud ha noqoto ama nasraani ha noqoto amaba buudi ha noqoto ama majuus ha noqoto ama midaan mxuu aha cawaant ha noqoto milo kasta ood qofka mxuu aha islaamka ana inuu ku dhaarto haddii aad isagoo been sheega weliba uu mxuu ahaa u qasda qofka asaga qolyahaas ayuu aada waa waciid aad u daran waciid aad u daran weyaan khatar wa nacam xadiidka kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sal l slm qaala rasuulka wuxuu yidhi laa yenbagii ma habboona lisidiiqin qof run badana ah an yakuuna inuu ahaado lacaanan lacnad badana inuu noqdo suuragal maba ahan weeyaan mana habboona ulaaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiin والصdiiqiin والشhuhadaءi والصاalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa gruubkaas ilaahay subxana wa tacaala uu qiimaha u yeelay gruubka asaga ka mid ma ahnu nabigeen alah sala slam ka mid noqon sadiiq mama noqon karo qof lacnada abcan hebel allahna alado asaa allah yeelo wamaa ilaa dalik habaarkan waa la to qofka habaarka badanoo qof walba un inkaaro isna waa la too weyaan khatar marka carabkaada qofka inuu wanaaga baro nimankan walaalin carabtan hore u sheegnay waad aragteen ayagoo dagaalamaan oo cigaalka intay islo baxaan isku dhacanaya waxay leeyihiin allaahu yahdiik allah yahdiik allah yahdiik saasay leeyihiin waad aragteen waa isdilayaan laba qof isferis annagana waa taqaanaan baabkeenna waa isaga qofka inta laga baxaya waxaa weeyaan kun facloo bixi iyo kasii badan weyaan nacam xadiidka kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad an abi darda waxa l radi allahu tacala anu qal abu darda qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal slm laa yakuunu ma ahaadaan allacaanuuna kuwa lacnada badan oo dadka iyo daabada iyo waxyaabahaas lacnado ma ahaadaan shufacaaa kuwa ergeeyo oo ergadooda maalinta qiyaama ilahay u aqbala ma ahaanin weyaan ila ummaddan shufaaca ku jiri doono badan muminiinta kulli waa shafeecaya nin badan oo ka khaasatan ahlu salax nabigan wuu shafeeca alayh slat slam kadalika waxaa weeyaan ambiyada way shafeecayaan marka shafeecada iyada kuwa ayaga kuma biirayaan weyaan walaa shuhadaa kuwa oo mxuu ah ilaahay uu markhaatigashana addoomahiisa loo markhaatigashana yowma alqiyamati kama mid noqdaan weyaan qof marba hadduu lacnad badana labadaas manqaba iyo martaba oo qiimaha badan waa laga taxriiminaya saasuu nabigeena cadayna sal l slm laa yakuunu ma ahadan alla canuuna kuwa lacnada badan shufacaaa kuwa ergeeya oo shufacaa ma noqdaan walaa shuhadaaa kuwa shahada ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama weeyaan nacam wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas kuwa iyagoo la marqaatgashaa laguma daray waa laga reeba weeyaan gruubkaas imanqabadaas lama siinaayo xadiid kun shan boqol iyo afar iyo wa can samarat ibni jundubi radi allahu tacala hi samura qaala rasu wuxuu yidhi sal allah alay slm laa talaacanuu ha islacnadinay bilacnat illahi lacnada ilaahi subxana watacaala walaa biqadabi caradiisa allah ku caarooda hasku habaarina weyaan hasku inkaarina walaa binaari naarna ha isku inkaarino ha isku habaarina weeyaan xadiidka imaamu abu dawuud ayaa wariyey watirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix weyaan xadiidku xasan bishawaahidihi asalkiis waa daciif laakiin injibaar iyo wuxuu helay kabmidaan uu helay calayhi marka wuxuu noqday xasan bishawaahidihi xadiid kale oo mxuu aha macnihiis xambaarsan ayaa jira uu xasanku noqonaya xadiid kun shan boqol iyo konton iyo shanaad wacan ibn mascuud radi allahu tacala anhu qala ibn mascuud cabdullahi bnu mascuud waxaa weeyaan kunayfun munic cilman waa ninkaa taqaaneen oo nabigan alai slat slam uu yidhi labadiisa gomadood iyo labadiisa saaqood culayskooda waxaa weeyaan way ka culus badan yihiin jabal uxud radi allahu tacala anhu arda fi lmiisaan marka ninkaas cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala anhu ardahu qaal wuxuu leeyahay qaala rasuulka al wuxuu yidhi sal la alay slam laysa almuminu qofka muminka ma ahanin biacaani midka durid badinaha dadka dura hebel waa sidaas hebel waa sidaas hebel waa sidaas muminka isaga ma ahan weyaan laysa almumin qofka muminka ma ahanin oo sifaatka lagu yaqaana ka mid maahan biacaani mid durid badanaha ma ahanin weyaan wala lacaan qofka lacnada badan oo dadka inkaarta daa'iman inkaaro oo lacnada muminka kaas sifaatkiisa ma ahan weyaan kamidna ma ahan wala alfaaxish qofka afka xun qofka fuxshiga badan oo xumaan ah oo aadka mxuu aha afka afdhahaalka waxba aan u abayeelin qofka isaga muminiinta mumin ma ahaanin weyaan wala badi qofka faaxishka iyo badiga waa isku dhow yihiin oo qofka afdhahaalka waxba aanan meel u dayin oo hadalka iska sii daayo soomaad arkin marka meelaha kubadda la ragga qaar dhallinyarada khaasan daayarta afkooda wax aadan afkeena qaban karin ayay ku dhawaaqayaan waa imtixaan ah, xaqiiqatan dad waaweyn waxaad arkaysaa ciroobay oo fadhi kudirir fadhiyo mararka qaar markay baasha ka qadacdo ka kululaato waxyaabaha qaar galaan dad waxaad arkaysaa akhyaar aad u malaynaysa laakiin waxyaaba xunxun oo caafkuusan qaban karin ku kaftamaan waa wax aad u liidan marka qofka muuminka carabkiisa waa inu noqdo caraf carab nadiifa ah, waa inuu ahaado weyaan waxyaabahaas yatanazac can dalika rawahu tirmidi qala xadiidun xasan xadidku waa xadiid saxiixa ah. xadiid kun shan boqol iyo lix iyo kontonaad wacan abi darda radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu darda qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ina alcabda addoonka idaa lacana hadduu lacnado shayan wax un hadduu lacnado addoonka sacidat illacnatu lacnadii waxay kortaa ila samaai samaday u kortaa samaday aadaa weeyaan fa tuqlaqu markaasaa laga shara oo laga xiraa abwaabu samaai samada albaabaheeda duunaha iyada sokodeeda laga xiraa wey intaayna meeshii soo gaarin ee albaabadii samada laga oodaa oo laga xiraa weeyaan uma markay meelay fatukau markaasaa laga xiraa abwaabuha albaabihi dhulkiina waa laga iraa duunaha iyada sokadeeda laga iraa weyaan uma intaa kadib taudu waxay aadaa yamiinan midig ayaa aadaa iyo washimaalan bidx ayaa aadaa weyaan faidaa lam tajid haddii aynan helin masaaqan meel ay marto oo jid ay weyda rajacad waxay usoo laabataa ila aladii lucina qofkii la nacladay oo lacnada lagu tuuray ay u imaadaa weyaan si ay ugu dhacdo fain kaana hadduu yahay ahlan mid u haboon lidalika lacnada in la lacnado qof ku haboon hadduu yahay ay nasalat bihi way ku degtaa weyaan hadalkaasa marka meesha u qadaran aw waqacat calayh wailaa hadduusan ahal u ahayna rajacat waxay u laabataa oy dib ugu dhacdaa ilaa qaa'iliha qofkii ku qowlay oo ku dhawaaqay rawahu abu daawud iyo xadidka wariyey waana xadii xasanun liayrihi xasanun liayrihi waa xadii sanadkiisa uu daciif yahay laakiin kabmay weeyaan oo xasan liayrihi ah marka waa khatar marka qofka kelimadaas tuura waa inuu iska hubiyo samadiyaa loo diidi aradayaa loo diidi midigaa loo diidi bidaxa loo diidi kadibna waxay soo abaaraysaa qofka la nacladay haddii ahla u noqdo qofka isaga ahlan wasahlan lakin hadduu noqon waayo khalaas warkaa u xirma wayaan qofkii ay ka baxday ay kusoo noqonaysaa dumarka ayaa lacnada iyo yuirna lacn ayuu nabigu sheegay ala slat slam aad bay wax u lacnadaan marka dumarka in arrinta ayada ka digtoonaadaan o u baraarugsanaadaan ayaa aad muhim iyo raggaba xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo kontonaad an ibrahim waxaa la weri ibn xusein radi allahu anhu yaddu calayha dusheeda ay u saaranta bacdu mataaci qawmi dadka alaabtooda qayb kamid ay saaran hashi gabar ayaa saaran dadkii alaabtooda qayb kamid ay saaranta wayaan id basarat aw basarat waxay aragtay nabiy nabiga alayhi sala l slam watadaayaqa waxaa ku ciriyoobay bihim iyaga aljabala guurtii ayaa soo ciririsay nabigan way aragtay alayhi sala slam inay u inay korka salaanto inay weheshato laa shaka muxuu ah ficilka loo gabaad garan karta alayhi salaa slam faqaalat waxay tidhi xal xal bay ku waxa weeyaan neefka geela marka la canaanana sanadka loola jeedo waxaa weeyaan anna ireebada iska reebo anta saaxibahu inay la saaxiibgalkanaan hasha iyada nabiga inay hashaas raacdo uma iska reebay oy la socoto walaysa fiihi kuma sugan kuma sugan xadiidka nahyun reebada iska reebay can beecihaa hasha in la gado oo la gato iwadafka in la gowraco iwa in la fuulo biqayri sunnati nabiy sal l slam nabiga alay slat slam iyadoona lala soconin xaaladda iyadoo nabiga uu lala socda alayh salat slam unbaa unasha la فرعا وينتصر imaamku le alيh ramat الlahi naam bal kulu dalika warkaas oo dhan iyo wamaasi hawshaas oo dhan iyo wamaasi wixii ka soo haray oo min atasarufaati tasaruf iyo dhaqan iyo mxuu ahay intifaacsala intifaacsado jaa-izun wax banaan wayaan laa manca minhu wax haba yaraata reebitaan ah oo laskaga reebaa malaha ilaa min musaaxabatihi la saaxiibitaankiisa ay la saaxiibto sala allahu alay ala slam nabiga ay la saaxiibto biha iyada lianna hadihi tasarufaat dhaqamadaas waxaa weeyaan tasarufka isaga ah iyo kudanaysiga isaga kullahaa dhammaanteed kaanat waxay jaa'izatan mid banaan famancu bacdin bar reebitaan la reebay oo minha iyada ka mid a cafwan famunica bacdun bar baa la reebay oo minha iyada ka mid a fabaqiya albaaqi inkusoo hartayna calaa maa kaana siduu hayuu ku baaqi noqday wallahu aclam in casha la fuula inay socoto oo geela iyo muxuu aha gaadiid kala wata ay dhex socoto in la garto in waxaa weeyaan la gawracdo in wama ilaa la doorsado kulli wax banaanaya laakiin xaalad ayaa hal xalaaladiy xaalada maxay tahay haddii mancalad ay ku dhacday in safarkaas nabi moxamed calayhi salaatu salaam ee la socota in ay raacdo ayaa la diiday laakiin wixii kale oo wax banaan dhibaato mala saasuu imaamku ku fasiray caleyh raxmatullah baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi dadka macsiyada la imaada qayb ka mid a lacnadid la lacdo banaano ee eh, banaanta iyuu baabka u baabyahay weyaan hayra almucayaniina laakiin aanan lamfar muuqin oo la dihin waa kan aan la dihin mucayanka waxaa weeyaan qofka gooni hebel oo kale fircawn tusaalaha aa fircawn waa malcuun waana eh, dadka ugu adduunka iyo ugu kayrka daran ayuu ka mid yahay laakiin qof kale aan daliil loo haynin in qofka la naclado eh, ma banaan qaar oo macaasida ku jira ayagoona hebel la dhihin in la yihahdo waa cidda samays waa la carqan tahay qofku waxaa la imaada lacnad allah ku rida in la yihahdo fogaado cala aalimiina aalimiinta kula aataya wahabata waxaa sugnaaday fi xadiis saxiixa ana rasul rasulka ala sal slam qala inuu rasuulka yahay lacana allahu allaha naclado alwasilata jabata jidinada xiriiriso allaha naclado ama marka alwasilata gabadha dima xiriiriso i kan xiriirinta dalbaysa weeyaan waasilada iyo ayada ay wax kuwaasoo kale weyaan wa anahu nabigeena sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi lacana allahu allaha naclado aakala aakila riba qofka riba cun allaha naclado isagoona dhin hebel xadiidkaas waxaa weeyaan waa noo imaan doona insha allahu tacala xadiidka shan boqol iyo toban iyo nooga imaan doona kun lix boqol iyo toban shan nooga imaan doona wa anahu nabigeena sal l slam lacana wuxuu nacladay almusawiriina kuwa wax sawira ayuu bilowga ahaa inay qaadanaysana waa jihaadkeeda oo ahayd daruuriyaad iyo xaajiyaad oo labada hore midkood loo badayay calaa lisaani culimada muxuu ahay ayagoo maqaashid shareecadu meelo badan fiirinay inay macaanifeedu inay sheegeen ay banaan tahay laakiin mas'alada kamaaliyaadka qofka inuu ku talaxgeliyo xitaa haddii la yidhahda rasuulka la sheega kan hadda annaga oo tajaraadiga ahoo dhilliga ay qaar ku magac meel baa noo dhexaysa meel baa xuduud baan leenahay xuduud qofku geedihi bixiyo dadna ugu dul kaas ayaa marka taqdiir manaarka manaarka manaarka uu noqonaya wahee xuduudaha xuduudeeda ayaa loo jeeda weyaan nacam xadiidka wa anahu nabigeena sal l slm qaala wuxuu yihi lacana allahu allah naclado asaariqa qofka tuuga ah allah naclado saariqa asagoo tuuga ah yasriqu wuxuu hada albaydata ukun ayuu xadayaa isagana allahna allado laakiin hebel lama dhihin xadiidkana waxaa wariyey imaam muslim wa annahu nabigan sal slm qala wuxuu yihi lacana allahu allah naclado man lacana qofka naclada waalidayhi labada dhashay horana waa usoo sheegnay sida loo nacladaa qofka inuu qofka kale aabihiis caayo ama hooyadii caayo kadibna asaga sidii lagu caayo xadiid kale muslim ayaa wariyey walacana allahu allah naclada man dabaxa qof gowrac ligayr illaah ilaahay sokodii iyo alla waxaana qof gowracan allah naclado imam muslim baa xadiidkana wa anahu nabigeena sal sl qal wuxuu yihi man ahdaa qofka soo dirsiyo fiiha madiina xadaثan bidca iyo xadaث keena aw aawaa ama soo dulma muxdiثan qof ahlu bidca ama xumaan wado facalayhi dushiisa ha ahaato lacnat اllahi lacnada alle i wاlmalaaئikata mala'igta lacnadeeda i wاnnaasi dadka mxu lacnadooda ajmaciina dhammaantood dushiisa ahaato nabig ala sl slam wa anahu nabigeena sal sl qal wuxuu yihi allahuma alehw ilcan lacnad oo lacnad ku rid riclan qabiilka lacnad ku rid weeyaan iwa dakwana qabiilka laya dakwana islacnad weeyaan iwa cusayata qabiilka cusaya la yihahdaan lacnad ku rid casaw allaha allah ay ku caasiyeen warasuulahu rasuulkiisana ay ku caasiyeen weeyaan sala allah alay waslam wa haadihi tanaytuna alaau qabaa'ila saddex qabiil ayay ahayenoo meel carabi carab ka mid a ah. xadiidkana waa muttafaq weeyaan wa annahu nabigeena sal sl qal wuxuu lacana allahu allah naclado alyahuuda yahuud allah naclado itakaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaaihim nabiyaalkooda qubuurteeda qubuurtooda waxay ka yeesheen masaajida masaajid lagu tukada ayay ka yeesheen weyaan saasayna calad ku muteen xadiidkaana muttafaq weeyaan wa annahu nabigeena sala allahu alay slam lacana wuxuu nacladay almutashabbihiina kuwa isu ekaysiyo oo min arijaali rag ka mid binnisaai nagaha isu ekaysiyo walmutashabbihaat haweenka isu ekaysiyo oo min anisaai dumar ka mid a ah birijaal rag isu ekaysiyo nabigu u nacladay xadiidkaana waa noo soo hormaray xadiistanoo dhan marka waxay ka sheekaynayaan oy ka hadlayaan oo nabigan cadayna alayh slat slaam eh, lacnadii oon mucayan ahayn oo sifada qofka laga hela alla naclado sidaa qofka sameey alla naclado ta ayada dhibaato ma lahan qofka inaad tirado hebel alla naclado taas ayadoo tan khatarta weyaan wa jamiicu hadihi alfaad alfaadan oon soo marnay fi aiii aiix ay ku suganta weeyaan bacduhaa barkeed fii saxiixi albukhaari wa muslim bukhari muslim ay ku sugan wabacduha barkeedna fii axadihima midkood ay ku sugan tahay wainamaa in kale ma ahn qasadtu waxaan u qasday alikhtisaara inaan gaabsado aan ku gaabsado bilishaarati tilmaam iyo farkumuuqitaan ilayha ayada aan ishaara oo inay axaadiistaas ay jiraan oo lacnada aysaas muxuu ahaa hayr mucayanka ah qofkii mudan oo sifada laga hela in la lacnadi karo ayaan farta ku fiiqay weeyaan waseadkuru waan sheegi doonaa oo min hada kitaab kitaabkan ka mid a in sha allahu tacala alla haduu doono baabu taxriimi sabi lmuslimi qofka muslimka in la caayo xaaraannimada ayuu u baab yahay biqayri xaqin xaq la'aan io gardarro loo caayo weyaan inay xaaraamta hon la ogoleen ayuu halkan u baab yahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waaladiina kuwii yu'duuna dhibaataynaynoo dhibaayeen almuminiina muminiinta ahlu iimaanka iwmuminaati gabdhaha muminaadka muminiinta waa ragga oo ilahay rumey subana watacala o ahlu khayrka ah iwlmuminaat waa gabdhaha muminaadka wayaan biayri maktasabuu waxaynan shaqaysanin maxu ku dhibaataynayeen faqad ixtamaluu waxay dusha u riteen oo ambaarteen buhtaanan been abuur ayay dhabarka u riteen weyaan wa iman iyo dembi mubiinan bayinan cad saasuu rabbigeen le subxaana watacala marka muminiinta dhibaatayntooda ama qowl ku dhibaatay ama qalbi ku dhibaatay ama il ku dhibaatay amaba waxaa way ra'yi ku dhibaatay ama cilmi ku dhibaatay amaba si ay ahaataba dhibaatayntooda qofkii muxua u qasto dadka ayaga waxaa weeyaan ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo qofka la dhibaatayna iyo kan dhibaataynaaba dembi weyna abag uriteen dembi weyna way kasbadeen rabbigaan cadayna subxaana wa tacaala xadiid kun shan boqol iyo sagaaliy kontonaad xadiidka shan boqol iyo sagaaliy kontonaad wa can mascuud radi allahu tacala anhu qala bd llahi bn mascuud qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam sibaabu muslimi qofka muslimkaoo lacaayo fusuuqun waa taaca kabax iyo faasiqnimo wa qitaaluhu dagaalka lala dagaalamo oo mxuu ahaa lala dagaalamona kufrun waa gaalnimo muttafaqun calayh xadiidkan waa xadiid waciidkiisu khatar yahay wuxuu la toon yahay xadiidka kale oo nabiga inu caday alayhi salatu salaam laba shay oo ummaddayda ku sugan gaalnimona ah uu nabigan caday sal slam altacnu fi lansaab waalniyaxatu cala almeyit in nasabka la dula iyo qofka markuu geeriyoodo in lagu ooyo oo lagu dalbaroorto arinta ayada inay gaalamihiino nabiga cadday laakiin kufrigan laga sheekayna axaadiis ay sheegtay sida culimada ay caddeeyeen waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa waa kufr asqar weyaan ma ahan gaalnimada caadigahayd laakiin waa min akbar alkabaa'ir kabaa'irta dembiyada ugu weynaad ka mid yahay laakiin gaalnimo toosu ma gaaraayo xadiidka muttafaqun caleyh xadid kun shan boqol iyo lixdanaad waan abi darin waxaa lgu radi allahu tacala anhu anahu abi dar samca wuxuu maqlay rasu rsulka al sl sl yquul isagoo leh laa yarmi kuma tuura rajulu nin rajula nin kuma tuura bilfisqi faasiqnimo kuma tuura aw alkufri ama gaalnimo kuma tuura ilaa haddii arrinta ay dhacdo irtadat calayhi isaga ayay kusoo laabataa weeyaan gaalnimadii iyo fisqigii asaga kusoo laabto in lam yakun hadduusan ahayn saaxibuhu qofkii lagu tuuray fisqiga iyo kufriga lagu tuuray kadalika sidaas hadduusan ahayn weyaan ood arrinta idbari ka yahay rawahu lbukhaari laakiin sideedaba in qofka lacniga carabkiis uu barmaba ahaba carabkaada adiga waxaad bartaa wanaaga iska bar wanaaga bar weyaan xadiid kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad وan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasul sal slam qaal wuxuu yidhi almutasaabaani labada iscayayso oo cayda isula eh, bambaxday ma qaalaa waxay yidhaahdaan facala albaadi kan bilaaba dushiisa ayay ahaatay oo minhuma ayaga ka mid ah xata yactadiya ilaa uu ka xadgudba almadluuma kan la dulmiyey rawahu muslim laba nin ayaa isu bambaxday way caytameen saasaa tahay waxaasaa tahay ceebaalaa tahay kan kalaa tahay waa laisu turtuuray nabigan wuxuu caddaynaa sal allahu aleh wasalam inta dembi oo meesha ka dhacdo waxaad dhabarku ridana qofkii bilaabay oo cayda bilaabay ila marka kan la yihah tugbaad adba tugbaad nin xunbaad ada nin xunaa tahay intaa yuusan dhaafin nacam inta hawsha ay socoto wax alle wixii dhaca oo dembi ah kii bilaabay ayaa dusha laga saaraya maa lam yactadi lmaluum laakiin markuu yidhaahdo tug baata tug adiga khaa'in oo sasaato hadduusan ictidaa samaynin ninkaasaa bahasha ay ku shumaysaa lakiin ictidaa marba haduu yimaado bahasha waawada dhex dabaasha weyaan rawa muslim xadiidkush boqol iyo laba iyo lixdanaad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu inkastoo in layska sabra oo qofka haddii la caayo inuu iska sabra ay haboon tahay nabigeena alai slat slaam majnuun saaxir kadaab ayaa la dhihi jira weligiisna uma jawaabin calayhi salaat slaam weligiis lidaalika qofka inuu dhanka asaga ah sabarka xigo waa shay maluub oo qofka aadan ku dayanin iskaga qosasha saas ayaa loo bahan wayan wacan waxaa laga wariyay xadid kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anu ardaahu qaala wuxu yhi abu hurayra utiya anabiyu nabigaa loo keenay sal slm birajulin baa loo keenay qad shariba soo khamra cabay khamre ka soo dhargaa loo keenay qaala wuxuu yidhi idrubuhu hala garaaca ninkan xadkii ha laga oofiye weyaan qaala abu hurayrata wuxuu radi allahu tacala anu arda faminaa annagana saxaabada waxaa naga mid ah addaaribu qof ku garac biyadihi dharbaaxda iyo muxuu ahaa dad muxu saa u garac ayaa naga mid a weyaan feerkana kama marnaan mayna wadaaribu qof muxuu ku garaaca binaclihi kabtiisa ku garaca intuu la baxa kabti ku garaca naga mid ah iyo wadaaribu qof muxuu ahaa ku garaca bithawbi maradiisa ku garaca naga mid a weyaan falama insarafa markuu muxuu ahay laabmay ood qofkii nin hawsha ay dhammaatay oo ninkii gidoomay qaala waxay yidhahdeen bacdu alqowmi dadka qayb ka mida waxay yidhahdeen akhzaaka allah allah ku hoojiyo saasay yidhahdeen weyaan maxaa yeeley wax xun oo khizyi iyo ceeb keenay ayaa la imaaday waa macnaha qaala nabigeen wuxu yih sl slm laa taquluu haada hadalka ha dhihina weyaan laa tuciinu ha uu kaalmaynin caleyhi dushi ashayaan shaydaanka uu kaalmaynina rawahu lbukhaari saasuu nabigeen ala sl slam nin khamre cabay oo la garaaca ayaa ahzaaka allah intaasay yidhahdeen nabiguu diiday ala sl slam arrinta iyada ah marka inta carabka in la dhowrta oo waxaa weya qofka xumaanta carabkiis usan barin ayaa saxaabada lagu tarbiyaynaa qofkana shaydanka aan lagu kaalmaynin ila waa habaar lacnigaa la diidaya xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad wa canhu waxa laga wari abi hurera radi allahu taala anu qala wuxu yihi samictu rasulla ban kamal sal slm yaqul isagoo rasuulkeena man qadafa qofkii qadfa mamluuka qofka u hantay addoonkiisu qofka qadfa oo ku sheega bizina zaani baa tahay ku yidhaahdo yuqaamu calayhi waxaa laga oogi doonaa axaddu xadka ayaa laga oogi doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaa an yakuuna inuu yahay mooyane kamaa qaala siduu yidhi muttafaqun calayhi addoonka qofka uu leeyahay haddii aad yidhaahdo zaani baa tahay ciyaadan billaah arrinta ayada haddii ay tahay dhib ma laha oo waxba ishkaal weyn ma jiro waaba zaani laakiin haddii ay dhici weyda maalinta qiyama xadka laga fulin doonaa ayuu nabigeena caddeeyey sala allah alay slm leanna addoonka waa maal uu leeyahy qofka qaadifka oo qadfay alayhi marka tabar ma lahan ood mxuu ahaa intuu qaadi ku aado hawlihiis ku fushada ma lahan maalinta qiyaama ayaa laga gudi doonaa weeyaan baabu taxriimi sabi اlamwaati dadka dhintay cayn la caayo xaaraannimadeed ayuu u baab yahay bikayri xaqin xaqla-aana lagu caayo iyo wamaslaxatin maslaxa harciyati wamalaati alaa malaati ma idin qormaysa malaatin biayri xaqin xaq la'aan wamalaxatin maslaxa la'aanteedna la caayo wa huwa maslaxadan altadiiru ka degitaan laiskaga digo min alikhtidaai daysho lagu daydo fii bidcatihi bidcadiis lagu daydo weyaan wa fisqihi faasiqnimadiisa iyo wanaxwi dalika iyo w wii la toa weyaan wa fiihi baabka waxaa ku sugan alaayaatu aayado ayaa kusugan alxadiiu xadiid baa ku sugan asaabiqati ee soo hormartay fi lbaabi qablahu baabkan baabka ka horreeyey nagu soo hormartay ayaa ku sugan weeyaan xadiid kun shan boqol iyo afar iyo lixdanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha asidiiqa binti sidiiq um lmuminiin radi allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tihi qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa tasubuu war hacaayina alamwaata dadka geeriyooday hacaynina fa inahum iyagii qad afdow way gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen way gaareen weyan rawahu bukhaari dadka dhintay waxbaa ka sheegin oo faraha kala baxa maxaa yeelay wixii ay geysteen waa la hormareen way la tageen weyaan marka laakiin qofka haddii aad ahlubidac yahay oo ummaddii u fasaadiyey kutubo badan uu alifay amaba yuutubiyada iyo balaayada uu ka buuxiyey waxyaaba badanoo diinta meelka dhac ku ah amaba uu muxuu ahaa eh, fidnadiisa ay weli ay nooshahay in ummadda looga diga minbaabi atadiir siduu imaamka u baabaystay waba dhibaato malaha weyaan waba dhibaato malaha tusaale ahaan ibnuarabi afwan ibnu arabi munakarka ah ibnu arabi oo biduuna al ibnu arabi waa imaam min aimati almaalikiya oona aad u qiimo badan ibnu carabi iyo xallaaj iyo muxuu ahaa raggaas in laga digo raggii muxuu ahaa baainiyada ahaa inkaarta qabay in ummadda looga diga ayagoo mar dad naam naam baabu nahyi reebad la iska reebo sheekh uu ka tooba keenay baabka isaga uu ka tooba keenay baabu nahyi iska reebad la iska reebay yuu baab yahay can ilidaa'i dhibaataynta in wax la dhibaatay in la iska reebo ayuu baabkan baab u yahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waaladiina kuwa yuuduuna dhibaayna almuminiina muminiinta iwalmuminaati gabdhaha muminaadka ah biayri maktasab waxayna shaqaysanin oy la imaanin faqad ixtamalu waxay dhabad u riteen oo qaateen oy xambaarteen buhtaana been abuur iyo iman dembi mubiinan ee cad weeyaan xadiid kun shan boqol iyo shan iyo lixdanaad wacan cabdillahi bni camr bn cas radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn cas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem almuslimu qofka muslimka man qof weeyaan salima ay ka badbaadaan oo ay ka nabadgalaan almuslimuuna muslimiinta min lisaani carabkiisa iyo wayadihi mxuaha gacantiisa weeyaan waalmuhaajiru qofka haajiro oo meel ka haajirana man qof weyaan hajara ka haajiro oo ka taga maa naha allaahu alla wuxuu diiday canhu isaga xaggiisa weyaan xadiidku xadii muttaa marka muttafaqun calayh marka qofka muminka ah muslimka cafwan waa qofka carabkiisii gacantiisa ummadda ay ka badbaada weyaan qofka isku daya inuu aroortii ilahay kula ballamo subxaana wa tacala inuusan qof muslima carabkiisa iyo gacantiisa uusan ku dhibaataynin kadibna mar alle markuu mxuu ahaa arrinta ay ka dhacdo carabkii aad wax ku dhaawacana uu isku laazimiyey inuu wax sadaqaysto ama uu mxuu ahay ragcad badan tukada naftiis uu ku ganaaxa arrinta ayada nafta sideedaba inay wakhti badan laga lumiyo oo salaad la yidhahdo soddon ragcad tukanaysa markaad qof xamato soddon ragcad tukanaysa markaad qof xamato muslima ama aad tirahdo markaad mar alle markaa qof xanta kun shin laan bixinaya ama laba kunoo shin laan bixinaya oo naftaada kula ballanta xoolaha weliba uga sii daran salaadda waxaa laga yaaba inuu qof iska qabaqabaa ka siiye ood boobsiiye laakiin xoolaha ugu daran marka qofka xitaa hadduu naftiisa reebi waayo waa inuu wax muxuu ahaa waxyaaba uu ku zajriyo uu raadsado weyaan wasaaishu aad u tiro badan yihiin am xadiidka kun an boqol iyo lix iyo lixdanaad wacanhu waxaa la wariyey raawiga hore cabdillahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn camr qaala rasu rasulka wuxu yidhi sal slam man axaba qofkii jeclaado ama qofki jecel man axaba qofki jecel an yuzaxzaxa in laga fogeeyo can naar naarta laga fogeeyo oo wayudhala la geliye aljanata jannada la geliye faltaatii ha u timaado maniyatu gaaridiis ha u timaado wa huwa isagana yuminu u rumaysan yahay bilaahi alla weyni walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro isagoo mumin ah oo allah iyo aakhira rumaysan geerida ha u timaado weeya nasal allaha dalika walyati ha ula taga ila naas dadka ha ula taga alladii shayga ha ula taga yuxibu uu an yu'taa bi ilayhi isaga in loola imaado dadka markaad la dhaqmaysana wixii dadka aad in ay kugula imaadaan waxaad jeceshahay in lagu yihahdo sheekh hebel in lagu yidhahdo xaaji hebel in lagu yidhahdo aw hebel in lagu yidhahdo muxuu ahay ninka qiimaha badnaa yani hadal fiican in lagula hadlaad jeceshahay adna saas kula hadal oo inaad waryaa hebelow tidhaahdo tusaale ahaan adna aad doonaysa in lagu yihahdo muxuu ahay muxushmi waa fulaan ma soconays baab soconaa maaha kadalika dadka inaad muxuu ahaa inay wax ku qadariyaan ku qiimeeyaan lagu weyneeyo aad jeclaato adigana dadka inaad yasto ma soconays marka qofka waxaa loo baahan yahay dadka wuxuu ka raba isaga ha uga hormaro dadka wa ma ka rabta ha qof walba mxu dadka wa doonays adig hormar inaad salaam sugto in mxuu ahaa asalaamu calaykum yirado laba gacnood lagula soo boodo inaad sugto maha salaam islamka salaam muslimiinta salaam weeyaan soomaalida ayaa waxaa weeyaan islamka iyo muslimiinta waa sheego uma kala baxsana nacam <clears throat> wa huwa bacdu xadiiin xadii gobol ka mid a weyan awiilin ee dheer sabaq nooga soo hormaray fii baabi aacati wulaati اlumuur dadka madaxda muslimiinta ah in la aeeca baabka ku soo arooray baabkaas ayuu xadiikan kuso arooray weeyaan baabu nahyi reebid liska reebo can اtabaaqudi in laiska caraysiiyo oo dadka dhexdooda cara ay ka abuuranta digitaan liskaga diga ayuu mxuu ahaa reebitaan liska reeba ayuu u baabiyo weeyaan iyo wataqaaطuci in lisgooya iyo watadaaburi in dhabarka laisi jeediye oo labada qof markay mxuua isgafaan murmaan nin walba kanka dhabarka u jeedina weyaan arrinta ayada ah in laiskaga diga ayuu baabkan u baabiya weyan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi inamaa in kale mahan almuminuun muminiinta ikhwatun ayaga unbaa inamaa almuminuun muminiinta unbaa ikhwatun walaala weyaan cid kale oo walaalo ah ma jirta ayuu rabbigan saasuu leeyahay adaatu xasriga waad ujeedaan wa qaala tacala wuxuu yidhi adilatin kuwa unugul oo u dabacsan weya cala muminiin muminiinta acizatin ku ad adag cala kaafiriina kaafiriinta weyaan muminiinta sifaadkood ay ka mid tahay wa qaala tacala wuxuu yidhi muxamadun nabi moxamed rasuulula rasuulka alla weeyaan waaladiina kuwii macahu isaga la jiray ashidaau muxamadun rasuulullah nabi maxamed rasuulka alle ama muxamedun rasuul nabi maxamed rasuulka alle ah iyo waladiina kuwii macahu isaga la jiray ashidaau kuwa ka kan weyaan oo ku ad adag cala kufaari gaalada ruxamaau naxariis badan isu naxariisho badan baynahum dhexdooda aad iskugu naxariista weeyaan sifaadkood ay ka mid tahay xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad wa can anas radi allahu tacala an nabiya nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi laa tabaaqaduu ha isa caroonin oo ha iscaraysinina weyaan ha iska caraysnina walaa taxasaduu ha isxasdina walaa tadaabaruu dusha ha isa jeedinina walaa taqaauu ha isgoynina wa waxaad ahaataan cibaadalla addoomaha allow ikhwaana walaalo ahada weyaan walaa yaxilu uma banaana limuslimin qof muslima an yahjura inuu ka go'a ahaahu walaalkiis muminka ah fowqa alaain saddex maalmood ka badan inuu ka go'ay habeen looma ogola umana bannaana weeyaan muttafaqu calayh ila ida kaanat limaslaxatin sharciyatin qofka hadduu ahlu bidc yahay waa baab kale weeyaan bidcadana waa inay noqoto bidca wahmi aan ahayn oo bidc xaqiiqi ah kadalika ay ka ratimayso maslaxadii hujraanka iyo haajiritaanka maslaada marka qofka laga hajira maslaa ka ratimaysa hadii maslaa ka ratimayno adiga aad qofka laga hajira noqonaysa qofko ayaa waxad le waxaan ka hajiraya ummaddan muslimiinta o dhan wuxuu hajira asagaa mahjuura xadiid kun shan boqol iyo siddeed iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasul rasulka all sal l slm qaala wuxuu yihi rasuulkeenna tuftaxu waxaa la furaa abwaabu ljannati jannada albaabaheeda la furaa iyo ridaheeda yowma alinayn maalinta isniinta ah iyo wa yowma alkhamiisi maalinta khamiista fa yuqfaru waa loo dhaafaa marka likulli cabdin addoon la arka walaa yushrik aan la wadaajinayn bilah la weyne shayan waxna aan la wadaajinaynin ayaa dembigiisa loo dhaafaa dembigooda loo dhaafaa weyaan addoon kasta oon mushrik ahayn oo ilaahay keligii caabudo ayaa dembigooda loo dhaafaa waa wax aad weyn xaqiiqatan dhabta balfiiriya ilaa rajula nin oo kaanat ay ahaatay baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna akhiihi walaalkii muxuua dhexdiisa dhexdooda ay ahaatay shaxnaa-u isu carooshisa iyo cadaawad ay ahaatay weyaan mhm. urkuqabadaa udhexeeya fa yuqaalu waxaa loo yidhahdaa marka aniruu korta ama u kaadiya haadayn labadan loo kaadiyo xataa yastalixa ilaa ay ka heshiyaan ayaga dadka camalkooda kor loo qaadaa oo dembigooda la dhaafa yaan lagu darin kuwa ayaga weyaan ilaa ay ka heshiyaan andiruu war kaadiya haadayn labadan xataa yastala ilaa ay ka heshiyaan rawahu muslim imam muslim xadidka wariyey qofka marka qolaalkiis ku dhacsan hadda masaajidka lagama yaabo qof aad ku xanaaqsanta inuu jir haddaba iska cafi maxaa war wax shaxna oo ii dhaxay ma malaha qalbigaada usheg carabkaada usheeg maxay kaa dhibi ma lacag baa kaa go'i ma qayb jirkaada kaa go'i ma hoos bay kuu dhigi abadan qof alla qofkii muslim ood wax qalbiga u haysa haddaad iska tuur maxay ku dhibaysaa culays iskugu xambaari waxaa weeyaan dadka waxyaabaha caloosha looga qabto waa dhagax oo kale adiga kan waxbaad u qabtaa kan kale waxbaad u qabtaa waa dhagax intaan leeg miiskan oo kale waa inta iska saar dhagax kale saar dhagax kale saar dhagax kala saar dhabarkaad ka jabtay inkaara kugu dhacday marka waxaad yeeli qof kastoo muslima ama ha cadaad ama ha madooba ama somaaliad ama ha noqdo ajnabi iska xafi intaadan habeenka ad seexan wabilahi towfiiq maxaa dhibo kugu qabani cizi waxaan ahayna kuma biiranaysa kumana kordhinaysa weeyaan nacam wa fii riwaayati riwaayadna oo lahu uu leey imaam muslim tucradu waxaa la bandhiga alacmaal oo acmaasha la bandhigaya fii kulli yowmin maalin fii kulli yowmi khamiisin maalin kastoo khamiis iyo itnayni ayaa la bandhigaa weeyaan dakara wuu sheegay naxwa xadiidka hore mid la macno ayuu sheegay weyaan naxwahu iyo milahooda way kala duwan yihiin miliga waa isku nooco naxwina waa isku macno weyaan baabu taxriimi اlxasadi xasadka xaaraannimadiis ayuu u baab yahay wa huwa xasadkana tamanii zawaali nicmati nicmada inay qofka ka zuusha oo qofka uu jeclaado uu tamaniyo u yooda diilaysto can saaxibiha qofkii nicmadaas ilahay kaanat ahaataa nicmada nicmata diinin nicmo diineed ha ahaato cilmi iyo alla ka baqitaan iyo cibaado iyo waxaa weyaan khayr ha noqoto iyo mxuuha tasaduq iyo gacanfurnaan aw dunyan ama nicmo adduunyo madaxnimo iyo jamaal iyo caafimaad iyo wixii la mid ah ha noqoto weeyaan intaba qofka inuu marka xasid qofka la xasid inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baabiya weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi am yaxsuduuna miyay xasdayaan annaas dadka calaa maa may ku xasdayaan shay aataahum allah alla uu min fadlihi fadliga alla uu ay ku xasdayaan wayaan marka ilahay subxana wa taala nabi maxamed wuxuu inuu muxuu ahaa hogaanka noqdo ood muxuu aha noqda sayid alawaliin waalaakhiriin inuu noqdo ayaad ilahay subxana wa tacaala mawhibo u oo si gooni loo siiyey ashafaha alcudma ayaa la siiyey aayadda qur-aanka ahayd wa qaaluu aayadda qur-aankaed calaa rajuli min alqaryatayn cadiim bidaayadeedii ya kor u dhawaaqay ya codka maxaan ku dhahay ya wa qaaluu nuzila hada اlqur'aanu calى rajuli min alqaryatayn caiim laba adaa oo weyn oo labadan qarya طaa'if iyo maka raggan weynoo culculus haddii laga soo bixin lahaa ayay waxaa weyaan ku dhawaaqeen ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxariista lamaigaa qaybiya kala may ilahay baa qaybiya subxana watacala lidalika marka risiq noqoya makaano i mansib noqoya ilahay baa gacan ku hay subxana qofka marka xaashidka ah waa qof ilaahay lah ilaahayow xikmadaada ma toosna meeshaan booskan qofkan aad digtay kuma habboona waxaan aad siisay kuma habbooneen inaad igala tashata ayay ahayd qof la taagan balka warram ikhwaani islaamnimadiiska warrama wax khariban wa aad u liidan wa am yaxsuduuna miyay xasdayaan annaas dadka miyay kaasdayaan alaa maa miyay ku shay bay ku xasdayaan aataahum allah alla usii min fadlihi fadligiisa dheerigiisa ka mid ah. kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigana sal slm qal wuxuu yidhi iyaakum adinka waxaan idin kala diga alxasada xasadnimo fa ina alxasada yakul wuu cunaa alxasanaat wanaagyaalka ayuu cunaa kamaa takulu say cunta naaru naarta aaba qoaxaba ay geedaha cunto weyaan geedaha lagu shida dabka sida ay u baabiiso dabka ay u baabi'iyo ayaa waxaa weya xasadkana uu xasanaadku baabiya aw kamaa qaala aw qaala wuxuu yidhi alcushba cawskasuu baabi'iye rawaahu abu daawuud ayaa xadidka wariye xadiidka waa daciif laakiin macaanidiisa iyo xasadka xumaantiisa adilo aad u tiro badan ayaa ku so aroortay wa fii xadiidu anas asaabiq fi lbaabi qabla waa xadiidka noo horreeye oo imaam anas mxuu ahaay asaxaabi aljaliil anas uu wariyey ayaa ka mid meelaha mxuu ah lagaga hadlay weyaan xasidka marka ma qiimo badna wax aad u liidan baabu nahyi reebid layska reeba ayuu baab yahay can اtajasusi dadka in la barbaaro oo cuyuubtooda la barbaaro oo layska reeba ayuu u baab yahay baabkan weyaan iyo watasamuc dadka in cuyuubtooda ceebahooda iyo danahooda la dhegdhegaysto oo la dhagadhageeyo ayadna reebid layska reeba ayuu baab yahay likalaami man qof hadalkiisa la dhegadhegeeyo yakrahu naca isaga nacab istimaacahu qofkaas dhegadhegayna maqalkiisa iyo dhegaysigiisa qof nacab inaad dagta ula raarciso saas daaqadda dhegta saar saa yeel warkooda inaad tirahdo inay xaaraan tahay oon la ogolayn laska reeba ayuu baabkan u baabiya weyaan qaala allahu tacala wuxuu yihi walaa tajasasuu warahis ceeba raaraacina weeyaan tajasuska iska ilaaliya hsjaajusina oo dabagalgalka iska dhaafa wa qaala tacala wuxuu yidhi wladiina akhyaartii waaladiina oo yuduuna dhibaataynaya almuminiina muminiinta dhibaataynaya walmuminaati gabdhaha muminaadka biayri maktasab waxayna shaqaysanin faqad ixtamalu waxay dhabad u riteen buhdaanan been abuur iyo waisman dembi mubiinan bayinan cad weyaan xadiidku han boqol iyo toddobaatanaad nacam wacan abi hurayrata radi allahu tacala ana rasul rasulka al sala allahu aleh wali wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum adinka waxaan idin kala digaya wadanna io malaha fa ina danna malaha akdabu alxadiidi sheeko kan ugu been badan weeyaan walaa taxasasuu waana isbarbaarina ya taxasasuu ha isdhegaysanina oo hadalka qofka kale usan raallika ina ka dhegaysanina walaa tajasasuu ha israarraacina oo ceebihina hraarraacina weyan haisaajuusina walaa tanaafasuu tartanka xun oo adduunka lagu tartamo oo waxaa weyan weliba laisku dhibaatay iska ilaaliya walaa taxaasadu ha isxasdina walaa tabaaqadu ha isu caroonin ha iska caraysiinina walaa wakunuu waxaad ahaataan cibaadallah addoommaha allow ikhwaana walaala ahada weeyaan kamaa amarakum siduu rabbi idin faray subxana wa tacaala almuslimu qofka muslimka akhulmuslim qof kaloo muslim walaalkii weeyaan laa yadlimuhu ma dulmiyo oo kuma gardaroodo walaa yakhduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxa weeyaan walaa yaxqiruhu ma yeso attaqwa cabsida iyo cabsida haahuna halkaan ay ahaata weeyaan attaqwa haahuna cabsida halkaan ay ahaata weeyaan wayushiiru nabigu wuxuu ishaarayaa ilaa sadri xabadkiisa weyaan bixasabi mri'in qof waxaa ku filan kaga filan min ashari shar iyo dembi iyo xumaan waxaa kaga filan an yaxqira inuu hoos dhigo ahaahu walaalkiis almuslim ee muslimka ah kulu muslimmuslim kastoo la arko cala almuslimi qofkale muslimka ah xaraamun waxaa xaraam ka ah, damuhu dhiiggiisa iyo wa sharaftiisa iyo nasabkiisa iyo maaluhu maalkiisa xaaraam ka ah inuu dhibaateeyo allaha alla weyne caza wajal laa yanduru ma fiiriyo ilaa ajsaatikum jirkiinna iyo quruxdiinna ma fiiriyo walaa ilaa sawurikum abuurkiinna iyo suuraddiinnana ma fiiriyo walaakin warka lagu laabay yanduru rabbi wuxuu fiiriya ilaa quluubikum quluubtiina ayuu fiiriya wa acmaalikum acmaashiinuu fiiriya wa fii riwaayatin laa taxasaduu haisxasdinay walaa tabaaqadu haysu caroonin ha iska caraysiinna walaa tajasasuu haisjaasusina oo ceebaha isra raacina way ceebihiinna ha dabagelgelina qof kale ceebtiis saasuu yahay intuu ka dhacay saasuu intuu ku kaadi intuu ka waxaas ma fiicna nacam walaa tanaajasu ha isku fullisina oo fulliska iska ilaaliya wakunuu xadatan cibaadallah ikhwaana walaala ahaada weeyaan wa fii riwaayatin laa taqaatacu ha isgoynina walaa tadaabaru dusha haysa jeedinina walaa tabaqadu ha isu caroonina walaa taxasdu ha isxasdina wakunuu hada cibaadalla addooma allow ikhwaana walaala ahaada weeyaan wa fii riwaayatin laa tahaajaru war ha kala go'ina oo ha kala haajirina walaa yabic yuusan mxuuha iibini bacdukum barkin calaa beyci bacdin barka kale beyciisuusan ku iibina wayaan laba qofoo wax ku heshiisay oo dhammaysatay kitaabkan kun baan ku heshiinay waa dhammaysanay labada qofoo kala qaadan rabtaa tira maya kun miyaad ku heshiiseen maya kun iyo shan boqolaan ku siinaya taas waa tan la diida laakiin in la yidhaha walba aniga muxuu ahaa gorgortan ay caadiga ho in la yimaado ayadoon labada qof isu iilanin ta ayada dhibaata sawmka dhibaata ma laha weeyaan midda aad laleey waad kam yasir kam yaguul inta suuqa la istaaga la naadiyo yaa kun shilin kun shan boqol kan wuxuu le kun kan wuxuu le boqolaan ku daray ka boqol kan boqol kan boqol kadibna nin baa laleeyahay allah yabaarik weli waa laga isticmaala muxuu aha madiine iyo maka iyo dalalka muxuu ahaa xarameynka waa laga isticmaala arrinta iyada naadada way sameeyaan weyaan suuqyo weyn oo noocaasa oo wax lagu naadiyo ajir weyaan oo alaabta lagu naadiyo xoolaha xataa waa jiraan kuwa xoolaha lagu naadiyo iyo muxuu ahaa qudaarta xataa baabuur dhan oo qudaar la naadinaya marka way jirtaa weyaan inta lasoo dhiga la tiriyo konton muxuu ahaa kartoon ayaa halkaa lasoo dhigi kadibna naadaa loo geli haye konton kartoona muxuu ahaa moos konton kartoona waa kada waa la naadinaya shan boqol oo riyaal kun riyaal laba kun oo riyaal shan kun oo riyaal nin baa marka lagu baarini weyaan rawaahu muslim adika wariyey bkuli hadi ru warawa albuhaariyu aaraha xadiidka u dambeeya kan ka horeeya baabka mxuu ahaa fadhiga xadii kun shan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad wacan mucaawiyata radi allahu tacala anu qala wuxu mucaawiya samictu rasul rasulka alkan maqla sal slam yaquul isagoola inaka adiga in itabacta haddii aad raacdo cawraati lmuslimiina muslimiinta cawradooda afsadtahum waad fasaadisay weeyaan aw kidta waad sigtay an tufsidahum inaad fasaadisado xadiiun saxiixun rawahu abu daawuud biisnaadin saix xadika waa xadis saxiixa xadidka cashirka u dambey insha allahu tacaala kun shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waxa bn mascuud radi allahu tacala anhu qaal anahu cabdullahi bn mascuud utiya waxaa loo keenay oo loola yimid birajuli nin faqiila waxaa loo yidhi lahu isaga haada ninkan miyaad aragta cabdulahyow fulanan waa hebel oo taqaanay taquru waxaa mxuua ka da'aysa lixyatuhu garkiisa waxaa ka da'aysa khamran khamra ka da'aysa weeyaan oo hadduu khamre ka soo dhargay khamradiiaba ka da'aysa faqaala wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud ina annaga qad nuhiina waa nagala reebay can atajasus ceebaha muslimiinta inaan dabagalgalno waa nagala reebay weyaan nabi maxamed aa naga rebay alai sla slam walaakin warka lagu laabaya in yadhar haddii uu noo muuqdo lana annaga shayun shay hadduu noo muuqdo naakhud bihi waan ku qabanaynaa qofka oo dembiga haddii bannaanka ad soo dhigto mujaahir uu noqdo waan ku qabanaynaa xadiiun xasan صaxiix rawahu abu dawuud biisnaadin calaa shari albuhari wa muslim xadidka waa xadii waxaa weeyaan sanadkii saxiixi weeyaan